qawli haddii uu dhaafi waayo cidda nebi maxamed sii dhaafsan yani ninka hadduu iska xumaado la yaab ma laha qofka bani aadamka waa dhumi karaa laakiin inay ummaddanka daba dhunto ee shareecadii nusuustoo sariixa laiska dul maro wax lala yaabo weeyaan qofka khalta waa geli karaa laakiin hadduu yidhaahdo aniga zinadii waa ii xalaalin hadduu yidhaahdo inay dad yidhahdeen anaga baddaas ma geli karna baab kaluu yaqaanaa dhici karta asigoo ku xalisha haddaan idhaahdo yani islaam meeshii ma yar marka musanifku waxau leeyahay macnaheedii ma aha ilaahay waa uxilla lakum maa waraaa dalikum u yidhi inuu bannaan yahay in mid shanaad la guurso kara ma ah ee waxaa loola laabanayaa arkaantii kale i walaa jamcunna ma banaana bayna ukhtayni laba walaal oo la kulmiya walaa gayru dalika midkaas waxaan ahayna in la kulmiya ma bannaano oo mimaa nahaa canhu ilaahay iyo rasuulkiisa ay naga reebeen in loo daliishto oo la yidhaahdo wa uxilla lakumaa waraa'a daalikum baa la yidhahda wax kasta waa iska qaadanaynaa ma ah ee wax kasta waxaa loola noqonayaa intaas lasoo sheegoo nagala xarimo uma noqon karnee inta kale say noogu bannaan tahay saasaa la isweydiinaya fadakartu lahu waxaan u sheegay buu yihi markaa ninkii qaa'ilka ahay fard allaahi fi lwuduu'i ilaahay weyseqaadka uu nagu farad yeelay iyo wamasxa nabiy cala alkhufayni iyo nebiga khufaynka uu masaxay iyo wamaa saara ilayhi iyo wuxuu u ahaaday akharu ahlilcilmi dadka cilmiga saaxibka badigooda waxaan shiico ahayn ma khilaafine oo min qabuuli lmasxi masxa oo la aqbalo ah hadda fiiri qur-aankii wuxuu sheegay lugu la dhaqaayo sidaa la weyse qaadanay nebigana wuxuu ihi wasaasa loo weyse qaato ama lugihii hala dhaqo ama hadday khufayn ku jiraanna hala masax marka dhihi mayno masxiga khufaynkii qur-aankii kuma jiro xadiidkan qur-aankii kama helin waa celinaynaa dhihi mayne xadiidkan kan eh qur-aankau noo fasiray axkaamtaa nebigaa noola yimiday ilaahay uuna amray inaan raacnay aan ka qaadanay saasaan leenahay fa qaala marka ninkii wuxuu ihi qaa'ilkii afa yukhaalifu lmasxu masaxitaankii khufaynkii la masaxa ma khilaafaya shay-an min alqur'aani shay qur'aanka ka mid e ma khilaafaya mase waa waafaqsan yahay qultu waxaan idhi buu idhi laa tukhaalifu sunnatun bixaalin laa tukhaalifu sunnatu kitaab allahi bixaalin hadalka imaam shaafici aad buu ugu celcelinay sunnada nebiga marnaba kitaabka ilahi hortamaba khilaafaysay inaad keentid ma ah qaala ninkii qaa'ilka xuri famaa wajhu haddayna khilaafsaneen see lagu kulminaya qultu waxaan u idhi buu yidhi lamaa qaala ilaahay markuu yidhi إda qمتm إlى الصلاaة fاغsilوu وuجوهكم وأydيكم إlى المaraaفق وامsaxوu برu'uusiكم وأrجuلكم ilى الكacbayni markau yihi aayadan tafsiirkeeda mar badan ayna soo dhaaftee dalت الsunaةu waxay tusisay عalىa أna man kaana ninkii ah calىa طahaaraةi ninkii طahaaro qabo maa lam yuxdث hadduusan xadad ka imaano weesada ka burin oo faqaama ila salaati salaadii isu isitaago lam yakun calayhi hada alfardu fardigan oo weese qadka e lagama rabo aayaddii hadda waxay tusinaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu haddaadba salaadba u kacdaan soo weese qaata oo marka aayaddii daahirkeeda waxaa laga fahmi karaa in aan weese la dhowro karin oo salaad kastoo timaada lasoo weese qaadanay arrintaasna markii hore waa jirtay horey baan kugu soo sharxay oo nebiga waxaa la amray inuu salaad kasta u weese qaato mu'miniintana saasay ahaan jireen fii bidaayati alamri marka daahiru lqur'aani saasuu tusinaya laakiin sunnadii nebiga maxay tusisay ninkii hori weese qabay ee salaad inuu dukado rabo faradkaasoo weesaqaata lagu amray inuu la yimaado waajibku ma ah ee waa maxay kii horaa kaa kaafinaya sunnadii nabigaana tustay weesadii in la dhowro karo oo mar haddaad soo weese qaadatid oo xadadkii weesada burinaya iska ilaalisid in mar kasta aad soo weese qaad shardi ma ahna markaa waa dukanaysaa saas sunnadii nabigaana tusisay laakiin haddayna sunnadaas ahaan lahayn mar kastoy salaad timaada waa soo weysa qaadan lahayn saasuu ku leeyahy dallat isunatu waxay tusisay calaa ana man kaana calaa tahaaratin ninkii tahaara ku sugan maa lam yuxdit yani walam yuxdit xadadna uusan ka imaanin oo faqaama ila salaati markaa salaad isu taago lam yakun calayhi hada alfardu fardigan oo weyse a ah, dushiisa ma ah fakadalika dii sidaasay dallad sunnadii waxay tusisay calaa anna farda gasli lqadamayn labada qadamayn ama labada lugood oo la dhaqa faradkooda inay tahay innamaa huwa cala almutawabbi'i ninka weese qaadanay in ninkaas inuu dhaqa ay farad u tahay ninkii aan qof ugu jirin ee weese qaadanay inuu laguhi dhaqo aayadda saasay tusinay taasay u taallaa laa khufay calayhi laakiin nin laba qof maran ninkaas inuu dhaqa lagama rabo khufaynkoo labisahumaa ou guntaday kaamila tahaarati asagoo tahaaradiisa kaamil ay tahay haddii ay qof ugu jirto ou soo weese qaato laguhi inuu ninkaas dhaqa lagama rabo ee inuu masaxa unbaa laga rabaa masaxaasna dhaqitaankii maqaamkeedu qumaya saas waxaa loo yeelayna waxaa weeyaan taysiir cala lumma markaad u fiiriso dhulkaas nabiga calayhi salaatu salaam uu joogi jiray waxa weeyaan waa dhul aad u dhib badan aad buu qabowga aad ugu dhacaa baraf baa ka soo dhacay marka qaarkeed marka lugaha waxaa la geshanayaa qofka bani aadamkana qabowga waxaa ugu daran oo ka dareemayaa lugaha hoosaa ugu daran luga haddii qabuulka kaa soo galaan haddaad inta jubad kasta aada guntad waxba kugu tari maayaan marka lugihii qof wax la yidhaha la gesho jiray oo maqaar ka samaysan hadeertaan suuf iyo juuni iyo waxaad rabta ka samaysto yay lugaha la geshan jiray wixii waa la xerxerayaa markaan kullamaa aad doontid inaad weese qaadatid haddii la yidhaha intii hala furo ee biyi haddana lagu dhaqa dhibaa u imaanaysa marka taysiiran calayhim baa la yidhi waxaas inaan aada marisid gacantaadoo qoyan aad qofkii saas u kol marisid kaaga filan marka ilaahay ou leeyahay wa arjulakum lugihiinna hala dhaqo aayaddaas waxay qusaysay u taallaa ninkaan khufayn gishnayn laakiin ninkii khuf gishan miyaa ninkaas waa masaxi kara inaad iska siitidoo dhaqdidna waa heli kartaa laakiin isagoo loola laabanayo shuruudii oo khufaynka asigaas inuu macnaha ninka asoo weyse qaado ou gishto in uu asiga yahay mid macnaha saatir ah in uu yahay yumkin almashyu fiihi lagu socon karo adiga shuruudiisii in laga soo baxa la rabo laakiin wuxuu leeyahay fakadalika dallat waxay tusi sunnada nebiga calaa ana farda qasli lqadamayni laba lugood markii la dhaqayo inamaa huwa cala lmutawadici nin oo weese qaadanayo in ay dhaqidaankaas laga rabo laa khufayni calayh laa khufaydaas waxaa la leeyahay waa tawjiih oo naxwi ahood bimacnaa eh, sida bashaarixaba uu sheegay khufayntaas waa mudaaf mudaafu ilayhigana waa damiirka calayhi ay gashay marka waxaa la leeyahay uqxima xarfu اljari bayna اljaari bayna mudaafi wاlmudaafi ilayh waana banaan tahay oo adilo badan bay leedahay oo mudaaf iyo mudaafu ilayga yajuuzu faslu bxarfi اljar asalkeedi waxay ahayd laa khufayni calayh ama laa khufayhi labadiisii khufeed aan wadanin kuwaasoo labisahumaa u martay kaamil aطahaara asoo طahaaradiisa ay kaamil tahay iyadoo laga qaadanaya xadiidkii mugiiratu bnu shucba ee marka uu doonay inuu nebiga intuu lugaha u dhaqo oo oo khufaynkii ku jira as yali dachumaa fainii adkhaltuhumaa aahiratayn iska dhaafaali lugahaan khufeynka markii horaan geliye ayagoo aahira hadda kordhe ka masax sidaasaa loo masax ayb wadakartu lahu ninkii haddana waxaan u sheegay taxriima nabiyi wixii horaa la soo celinayaa nebiga inuu xaaraam teeminimeeyey naabin min asibaaci mid kastoo mici u saaxiiboo dugaagta ka mid e. waqad qaala allahu ilaahina ou yidhi qul laa ajidu fi ma uuxiya ilaya muxarama calى طaacimin yaطcamuhu ila an yakuna maytata aw dama masfuuxa aw laxma khinziir fainahu rijsun aw fisqa uhila ligayr اllahi bih faman iطura gayra baaqin walaa caadin faina rabbaka gafuur raxiim aayaddanna wayna soo dhaaftay tafsiirkeeda ilaa qowlki ilaahay mooye faman iطura ninkii loo dhibaato geliyo غayra baaqin asigoo aan xadgudbayno macnaha baqyi waxawaa dulmi walaa caadin ay walaa musrifin fiima ubiixa lahu faina rabbaka gafuur raxiim waxaa la yidhi faman iطura غayra baaqin walaa caadin shaygii lagaa soo xarimay ninkii loo dhibaato geliyo asagoo gulum aan ahayn xadkii loo dhigo qole waxay leeyihin caadigaas manaa qadru lxaaja ha ka qaato xadkana aan ka gudbaynin daalim aan ahaynoo safarkiisa uusan daalim ahayn ama aan dhibaatadan ku dhacday dulmi asiga keensatay uusan ahayn waxaa u bannaan wixii laga xarimay inuu cuno ninkii gaajaa qabata musaafir weeyaan meel u socda ma laha meyta meeltaa loo arkay waa iska cuni karaa wuxuu arkay eh, maxaan ku ihahdaa laxma alkhinziir waa cuni kara wuxuu arkay maalan eh, wax oo ilaahay magaciisa aan lagu gowracin waa cuni kara faman idura macnaha dhibaata ninkay qabato ee markaa naftiisa u cabsaday inuu dhinto inuu wixii muxaramaadka ahay waa cuni karaa baa la yidhi marka aayaddaas hadda maxaa loo jeedaa tafsiirkeeda hore un soo sheegnee uma maa sama uma samaa maa xarama ilaahay wuxuu magacaabay wuxuu naga xarimay faqaala qaa'ilkii wuxuu yihi famaa macnaa haada midkaan maba fahmin maxaad ula jeedaa ficlan qultu waxaan idhi macnaahu waxa weeyaan qul waxaad ku tiraahdaa laa ajidu heli maayi fii maa uuxiya ilaya wixii laysoo waxyooday muxaraman ka heli maayi oo mimaa kuntum ta'kuluuna waxaad cunayseen ah tafsiirkii horeu doortay imaamka wa saddex tafsiir uu soo sheegay midkii saddexaad buu hadda sidii u wadaa marka maalin kasta meel ma ah ra'yiga waa u cadyaha asiga mimaa kuntum ta'kuluuna ilaa an yakuuna maytata carab yahayey waxaad cuni jirteen wax iga xaaraam e male ilaa afartan shay oo maytadiid cuni jirteen iyo laxmul khinsiirkii iyo damkiid cabi jirteen oo dhan waa layga xarimay saasuu nebigu ku dhaaliy ayib ilaa an yakuuna maytatan inuu yahay maahin wamaa dukira bacdaha wixii gadaasheed la sheegay fa amaa maa taraktum waxaad ka tagteen annakum lam tacuduuhu aadan ka tirinin min aayibaati falam yuxaram calaykum ladinka xarimin oo mimaa kuntum kuwii ka mid ah tastaxiluuna aada xalaasho jirteen ilaa maa sama allahu ilaahay wuxuu magacaabay mooye oo wadallat isunnatu ay tusisay calaa annahu ilaahay xarama calaykum in idinka xarimay minhu min daalika maa kuntum tuxarimuuna waxaad xarimi jirteen tan hadda waxay u jeedaa musanifka cibaaradii inbuu ku soo aayaddii haddaan ku fasirno qul laa ajidu fii fiimaa uuxiya ilaya muxaraman mimaa kuntum taakuluuna haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa wixii intaas ka soo haray oo aada markii hore aad u arki jirteen wax xalaal inaysan ahayn oona shay tayibaadka ah anay igama xarimno adinka markii hore ama xarimo shay xaaraam aad u taqaaniin ama xalaal ha idiin ahaato laakiin afartaas wixii ka soo haray oo wixii caadanoo noo ahayd oo jasiirat alcarab aan ku cuni jirnay aniga wax layga xarimi ma jiraan saasay macnaheedii tahay marka fa amaa maa taraktum waxaad ka tagteen annakum lam tacuduuhu aadan ka tirin min aayibaati oo falam yuxaram calaykum aan ladinka xarimin oo mimaa kuntum tastaxiluuna waxayd xalaasho jirteen ah fa amaa maa taraktum waxaad ka yeesheen yani aada ahaydeen haddii la yidhaaho waa iska bannaan tahay tarakada waxaa weeyaan bimacnaa jacala waa loo isticmaalo labadii macnaba waxaa weeyaan cibaaro ahaan way ku qallafsan tahay faama maa taraktum anakum lam tacudduuh faamaa maa taraktum waxaad ka yeesheen anakum adinka lam tacuduuhu inaadan ka tirin min aayibaat wixii aada waxa ayibaadka oo wanaagsan aadan ku tiri jirin oo falam yuxaram calaykum aan ladinka xarimin oo mimaa kuntum kuwii ka midii tastaxilluuna aada xalaasho jirteen falam yuxaram calaykum ladinkama xarimin khabarkii halkaas ka dhig oo mimaa kuntum kuwii ka midii tastaxilluuna aada xalaasho jirteen wax layga xarimin ma jiraan ilaa maa sama allaahu ilaahay wuxuu magacaabay mooye oo wadallat الsunnatu ay tusisay calىa anahu ana allaha xarama calaykum inuu idinka xarimay oo minhu min dalika aladii taqadama dikruh oo ma maa kuntum tuxarimuuna haddii u dhihi lahay maa kuntum tastaxiluuna saasaybu ku fiicnaan leh cibaaro ahaan maxaa yeelay sunnadii waxay tusisay ilaahay inuu idinka xarimay waxayd xalaasho jirteen oo meytadii iyo wix ay soo gelaysaa waana dhici kartaa kitaabka ninka taxqiijinaya marka qaarkeed kelimo qaarkeed way ka dhumi kartaa cibaaro ahaan si kale kuma suurogelayso wadallat الsunnatu calىa anahu ana allaha xarama calaykum idinka xarimay minhu mima taqadama dikruhu maa kuntum tastaxiluun waxayd xalaasho jirteen uu ilaahay idinka xarimay oo meytadii iyo wixii lamid ah waa liqowli اllahi tacaala yuxilu lahum الطayibaati wayuxarimu calayhim alkhaba'id aayaddan waxaa laleeyahay waxay asal u tahay wax allaala wixii oo xaaraama iyo wixii xalaal ah yuxilu lahum ayibaati waxyaalaha wa wanaagsan ee macaan jirkana uu ka faa'iidaysanayo waxaan weligood la arki jirinba ha ahaatee shareecada waa la qaadanaya wixii xun oo ayaga dhadhankoodana ku xun dhibna dadka uu keenay hadday yihiin ayagana waa la xaaraamtinimayna marka aayaddan oo kale waxaa kuu soo geli kartood u daliishan kartaa wixii sigaarka iyo qaadka iyo wixii lahal ah oo dhaqaalihii iyo caafimaadkii iyo usartii dhismadeedii oo dhan dhib u keenayo haddii la yidhaahdo daliil gaar ahoo qaad ku soo arori keen lama arkay leanna waktigaas maba jirinba laakiin ilaahay qawaacid caamuu ka dhigo sigaarka ayibaadkiiwa wanaagsanay mu ku jiraa ma samaya qaadka ayibaad muu ku jiraa ma samaya haddaad tiraada ayibaadkii wanaagsan kuma jiro wuxuu soo galaa wixii khabaaitoo nagala xarimay waa daliil aada waadixa ah oo yuxilu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim اlkhabaaia nabiga wuxuu ka mid yahay miisadiisa lagu garanayo marka khabaaidka weyni badan ma jirta qaadka mujtamaciina dhibaatada uu ku haayo dhaqaalo burbur maalin kastaba afar boqoloo kun shan boqoloo kun oo dollar in gaalo cadowgaada aada usii qaadid dhaqaalaha horta wadanka waa ku burburaya waxaa dhibaato u yahay caafimaadkaadi wuxuu dhibaato ku yaho la wada ogyahay ninkaan maanta qaad hadduu qabto ee toban kun ou soo helay caruurtiisana ay xali qadeen maanta inuusan caruurta fiirinayn wax la ogyahay w xaqiiqada jirto la wada ogyahay w aniga waxaan hore u idhi ninka qaadka cunay haddii uu heli lahay nin caruurtiisa ka gato sow ugu soo gato waa samayn lahay xaqiiqada jirtaana saas ah marka waxaa aada u yaablay dad muslimiin oo xaqiiqadii dhibta uu awqaadka mujtamaca ku haayo arkayo yaa ka doodayo qaadka xaaraam miyaa mase xalaal waayo shiikh heblow baa cunoo dikri buu ku akriyo salliga nebiga buu ku akriyo xalay buu kusoo jeeday war waxaas diin ma ah waxaan dhibkoodii haddiiba la arko oy ummaddii dhib u tahay oy dhaqaalihii dhib u tahay oo usradiiba uu kala tag siiyey waxa weeyaan wax oo laga murmo ma aha marka ninka ku shaqaysanay ninka keenaya dumarka gadaya waxa lagu masruuf way xaraam fi xaraam weeyaan oo aan hadal u baahnayn ninka doona inuu yidhaahdo aniga wixii waa ujeeda laakiin iska murna iska waa sidii jaahilnimo lama rabo laakiin xaqiiqa ahaan dhibkiisay bay ka muuqataa sideedaba daliilkeedana waaba kaasoo ilaahay wuxuu yihi yuxilu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim اlkhaba'id marka adiga markhaati ka dhiga geedkaasi muxuu yahay mise waa fiican yahay qaadka dadka baktiga iyo zinada iyo wax isku samaysta yaa sameey cibaadada ilaahayna wax adiga karaankaada unbaa la rabaa maahayna wax adiga ku soo jeedi cibaado ku raadisa maba la rabo karaankaada wixiid kari kartid kahor faqra'uu maa tayasara min alqur'aani baa ilaahay uri laba ragco oo adigoo hurdada kasoo kacda aada dukataa waxay ka fiican tahay caawo dhan inaad soo jeeda qaad aada ku jeeda ayib qaala wuxuu ihi wadakartu lahu qowla allahi baan u sheegay waaxala allahu lbayca waxarama ariba ilaahay waaxala allahu ilaahay wuxuu xalilay albayca waxarama ribaana waa xarim iyo wa qowlahu tacaala baan u sheego laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaطili ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum laa taakuluu amwaalakum meelyaalkiina ha cunina baynakum dhexdiina bilbaaطili ha ku cunina ilaa an takuuna laakin an takuuna idaa kaanat tijaaratan hadday tahay ilaa an takuuna inay tahay mooye tijaaratan tijaarado can taraadin aada raalli isaga tihiin taraadi oo minkum adinka idinka mid hadda aayaadkaas waxay tusinaysaa wax allaala wixii beec looloo aqooni jiray oo aad tijaaradii waa beece inay bannaan tahay ay ilaahay aayadiisa ku tusinay wa axala allahu lbayca uma xarama rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa waxau xarimay buyuucan buu xarimay beecyaalo badan oo wixii beec loo yaqoon loo aqooni jiray wax kamid e ah buu nabiga xarimay minhaa waxaa ka mid eh addanaaniiru bidaraahimi danaaniir oo dahab ah bidirhami oo qalin ah in lagu gado ilaa ajalin ajal macnaha midooba hadda la dhiibaa midda kalena ajal wakti dambo yaan ku siina aad tiri waa la xarimay waxaa layidhi yadan biyadin inay ahaato waay ayib iyo wagayruhaa midkaasi wixii lahal ah faxaramahaa buyuucdaas waxaa xarimay almuslimuuna way xarimeen bitaxriimi rasuuli illaahi ayagoo ka qaadanaya falaysa haadaa midkaan ma aha walaa gayruhu khilaafan likitaab illaahina ma ah oo markii la yidhaahdo wa axalla allahu albayca markii la yidhaahdo la dhihi maayo beeci macnihiisi waxaa soo galaya dahab iyo qalin la ysku gado oo marka midna ay joogtay midna ay maqan tahay beeci macnihiisa loo xarilay tahay lama dhahayo marka waxaan leenahay taas nebigaa naga xarimay ilaahayna wa axalla allahu albayca markuu leeyahay wuxuu u jeedaa beecyaalkii nebiga idinka xarima waxaan ahayn buu ilaahay idin xalilay saasaa macnihii aayadda ujeedaa marka isma diidayaan qaala wuxuu ihi faxudda lii waxaad ii koobtaa macnaa haadaa midkaan macnihiisa biajmaca minhu midka kulun badan iyo wa aksara midka gaaban ninkii tilmiidka a yidhi hadalkii waad igu dheeraysaye bal waxaad samaysaa buu idhi taxdiid xad waxaa la yidhahdaa bimacnaa shayga xadayntii cariifkiisa xadkiisa istilaaxiisa waxaan ku magacaabi jiro waxaad ii samaysaa xad kooban iyo qaacida cadcad oon ku qaadan karo shaki iga jira mar igu soo koobuuri mar labaad in wixii la soo celiyaa doonay fa qaala wuxuu ihi faxudda lii waxaad ii xadaysaa oo meel kasta aad ka koobtaa macnaa haada biajmaca minhu ay mimaa taqadama midkii hore wax ka kulin badan wa axsara ka gaaban waa aad hadal u adag waa wixii hore wax ka ijmaacsanoo yani ka ka weynin badan oo haddana alfaad ahaan kaga gaaban isheeg buuri faqultu lahu waxaan u iri buuri lamaa kaana fii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa markuu ahaaday dilaalatun caddayn calىa ana allaha qad wadaca rasuulahu rasuulkiisa inuu dejiyey mawdica alibaanati canhu ilaahay inuu wax ka caddeeyo oo wafarada calىa khalqihi khalqigiisana uu ku farad yeelay itibaaca amrihi oo faqaala ilaahay markaa uu yidhi waaxala allahu lbayca waxarama aribaa fainamaa yacni ilaahay markaa wuxuu ula jeedaa axala allahu lbayca ilaahay beyca waa idin xalilay idaa kaana beycaas hadduu yahay calىa gayri maa naha allahu canhu ilaahay wuxuu reebay fii kitaabi ou ku raabay waxaan ahayn aw calaa lisaani nabiyihi nebiga islaankiisa wuxuu ku reebay haddousan ahaynaa ladiin xalilay laakiin labadaas wixii lagu xarimay soo magelayaan saasay macnihii aayaddi tahay wakadalika qowluhu sidaasna waxaa la mid eh wauxila lakum maa wara'a dalikum musanifka waxaa weeyaan middiiba wadana ku soo celiy macnaheedii waxay noqonaysaa ilaahay baa idiin xallilay maa waraa'a dalikum bimaa axallahu ay bishardi aladii axallahu bih shardigow idinku xallilay yaa intii ka soo hartay idinku bannaan tahay shardiga bimaa axallahu axalla allaahu bihi ilaahay wuxuu idinkugu xallilay idinkugu bannaan tahay oo min annikaaxi ah iyo wa milki lyamiini yacni qofkii oo la hanto addoonnima fii kitaabihi laa annahu ma aha ilaahay abaaxahu inuu baneeyey bikulli wajhin wej kasta naagti waa kuu bannaan tahay jidka kasoo qabso macnaheedu inay ahayn ee wa uxila lakum maa waraa'a dalikum biاnnikaaxi aw milki اlyamiini maca alridaa wاlcaqdi wagayri dalika oo dhan aan loo baahan yahay wa hada kalaamu carabiyun buu ihi kalaam carabi oo waadix a weeyaan aan u baahnayn takaluf waqultu lahu waxaanu idhi low jaaza hadduu banaanan lahaay an tutraka sunnatun in sunnada nebiga laga tago sunnadaasoo mimaa dahaba ilayhi ninkaas wuxuu ku tegay ah man uu ka tago jahila makaana sunan sunnada nebiga makaanadeeda jaahilka ah min alkitaabi ay ka joogto kitaabka ilaahay ay ka joogto turika waxaa laga tegi lahay maa wasafnaa waxaan kuu soo tilmaamay oo min almasxi cala khufayni ah haddiiba la yidhaahdo sunnada nebiga wax allaale waxay la timaado qur-aanka ha laga raadiye haddii la yidhaahdo haddii laga waayo ha layska tuuro macnihii waxay noqon lahayd wax masax ah ma la ogolaan lahayn iyo wa ibaaxatu kulli maa lazimahu ismu lbayci iyo wa ibaaxatu kulli maa shay beec kulligiis in la banneeyo lazimahu lbeyc beec magiciisa wixii lagu magacaabi jiroo dhan in la banneeyo walow ribaba ha iska ahaatee iyo wa ixlaalu an yujmaca iyo in la kulmiya in la banneeyaa ka laazimi lahayd bayna almar'ati wa cammatihaa naagtii iyo eedadeed in la kulmiya iyo wa khaalatihaa iyo waxaa kaloo laazimi lahay iyo wa ibaaxatu kulli dii naabin min asibaaci mid kasta oo mici u saaxib ah oo in la banneeyaa laasimada daliila sunno kastoo nebiga qur'aankiisa ilaahay qur'aankiisa ku soo aroorin ha laga tagaa dilira la waxaanoo dhan in laga tagaa ka laazimi lahay iyo wagayru dalik walajaaza waxaa banaanaan lahay an yuqaala in la yidhaahdo sana nabiyu nebigu waxaa uu sunneeyey anlaa yuqطaca in la goynin man lam tablغ sariqatuhu tuugnimadiisa ninkayna gaarin rubca diinaarin diinaar afar loo dhigay qaybtiisa nebiga inaan gacantiisa laga goyno uu jideeyey qabla tanziili qur'aanka intuusan soo degin horteeda uu nebiga jideey uma nazala calayhi nebigu waxaa ku soo degay wasaariqu wsaariqatu faqtacuu aydiyahmaa aa ku soo degay faman lazimahu marka ninkuu ku laazimo ismu sariqatin uu ku laazimo qutica in la goy lahay baa markaas ka laazimi lahayd buu leeyahy haddaan idhaahdo wax kasta oo sunnada ay la gaar tahay haddayna qur-aanka ku jiran aan la qaadanin waxay noqon lahayd inaan xadiidkan nebiga u idhi oo caaisha ay ka warisay lam takun alyadu tuqdacu fii cahdi rasuuli illaahi ilaa fii rubci dinaarin fasaacidan waxaa lagu ximbaari lahay aayadda qur'aanka intayna soo degin horteeduu nebigu yidhi aayaddii markii soo degtayne rubac diinaar ma ahe wax allaale wixii sariq oo dhan ha loo gooyo macnihay saas noqon lahayd taasna ma jirto saan hore kugu soo sheegay waay walajaaza waxaa kaloo bannaanaan lahay an yuqaala in la yidhaahdo inamaa sana nabiyu nabigu wuxuu suneeyey markii hore u jideeyey alrajma cala fayibi ninka garoobka dhagax lagu dilo xataa nazalat calayhi intay kaga soo degto azaaniyatu wazaaniyi fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jaldatin intay kaga soo degto marka fayujladu lbikru wathayibu ninkii oo garoobka ahaa iyo ninkii bikaaro ahaaybo garbaashlee lagu dhufo lahay walaa narjumuhu mana dhagaxna kuma dilayna saasaa ka laazimi lahayd buu leeyahay oo markaa sunnada nebiga haddaan idhaaha qur-aankii baa nasakhay waxay noqon lahayd wax dhagax lagu dilaa inayna jiri lahaan laakiin macnaheedu waxay noqonaysaa in sunnadii ay wax la gaar ahaan karto wa an yuqaala in la yidhaahdaa ka laazimin lahayd fi lbuyuuci in la yidhaahda beecyaashii alatii buyucduu xarama rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa u xarimay inamaa xaramahaa nebiga waa xarimay qabla tanziili intayna ku soo degin horteeda qur'aankaas falamaa unzilad markii lagu soo dejiyey wa axalla allaahu albayca wa xarama aribaa kaanad buyuucdii waxay noqotay markaan xalaalan saasaa la wada dhihi lahay ee wax beec ahoo naga xaaraam ma aha la dhihi lahay haddii la yidhaha sunno kasta qur-aanka in laga dhexelow tahay an yakuuna lirajuli rajulki inuu leeyahay cala rajuli ninka kale addaynu inuu ku leeyahay oo fayaxilu dayntii baa yaa imaanayso fayaxilu dayntii waqtigiisaa imaanay fayaxilu waa xalaal noqona ma ah fayaxilu ajalu dayni wa dayntii ajalkiisii baa imaanayso waxaa la yidhi xoolahaanaan ku daymiyey laba bilood kadib ii keen labadii biloodaa dhammaatay deyntii waktigeedaa timid markaan fayaxilu fayaquulu ninka marka waxau leeyahay ataqdii deyntii ma ii gudaysaa am tarbi marka ama ku dari bay deyntii boqolkii kun aan ku daymiyey labadii bilood aan kuu qabtay waa dhammaatee ma labadii boqol baad iska gudaysaa boqolkii kun baad iska guday ama daynti dib baan kugu dhigaa oo boqol kun oo kaloo dheeraad ah eh aada ku soo daray lacagtaan intay meesha taallaan ku shaqaysa lahay adigaase iga qabteed boqol kun ku soo dar macni saas waa marka fa yu-akhiru canhu dayntiibuu dib ugu dhigaya wayasiiduhu fii maalihi marka maalkiisa u ziyaadinaa iyo wa ashbaahun lihaada kahiiratun midkaan iyo wax lamid e eh waa badan tahay buuri marka faman qaala haadaa ninkii yihaahdo oo yihaahdo qur'aanka unbaa la qaadanaa sunnada iyo qur'aanka meel hadday iskula arooraan hadalka qur'aanka unbaa la qaadanaa sunnadin waa la tuura ninkii yihaahdo kaana mucadilan mid macnaha baabi'i buu noqonayaa licaamati sunani rasuuli tacdiilka waxaa weeyaan howlgab yaa sunnada nebiga aad ka dhigta kaana mucadilan buu ahaanaya mid howlgab ku ridi sunadii nebiga licaamati sunani rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wa haada alqowlu qowlkan asiga ene jahlun weeyaan minman qaala ninkii yiri waxaa ku ximbaaray jaahilnimo le weeyaan qaala ninkii wuxuu ihi ajal yani nacam hadalkaas waa jira haddaan sidaas qaado lahayn waxaa dhici lahayd buu yidhi waxa dhan oon ku camalfalayno ooba shareecada tafsiirkeedii oo dhan in laga tagaa noqon lahayd marka taasna dhici maysee waxaan leenahay ajal bimacnaa nacam hadalka saad u sheegtay weeyaan oo marka waxaa la dhihi lahay hadda weesaqaadka ilaahi wuxuu yihi idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum sunnadii nebigo madmadadii luqluqashadii sandaashadii gacnihii kafaynkii lo dhaqa siwaagii wixii dham ma jiraan in la yidhaahdo kuwa qur-aanka ku soo aroray halagu kaafto ma la yidhah saasay noqon lahayd meel kasta waad ugu qiyaasan kartaa marka taasna tu jirta ma aha saasa ayib wa sunnatu rasuuli illaahi hadalkii baa socdee sunnadii nebiga kamaa wasaftu saan kuu soo tilmaamay weeyaan waman khaalafa ninkii khilaafo maa qultu fiihaa waxaan sunnada nebiga saan u soo sharcay ninkii ku khilaafo faqad jamaca wuxuu kulmiyey aljahla bisunnati sunnada nebiga horta jaahil laga yahay iyo hawsha ay qabanaysaan la aqoonin iyo waalkhata'a fi lkalaami kalaamkoo lagu gafo fii maa yajhalu wuxuusan aqoonin ou ka hadlay kalaamkii carabkana ma yaqaano sunnadii nebiga maqaamkeedina ma yaqaano marka waxaa weeyaan aljahla bالsuna iyo wاlkhaطأa fi اlkalaami fii madluulaatihi fiima yajhalu canhu u ka hadlay saasay noqonaysaa buu leeyahay marka ninkaas oo kale wax lala hadla maba aha saasuu imaamu shaafici ujeeda ulajeedadeeda waxaa weeyaan sunada kutubta ilaahay way fasirtaa macaani badan iyo axkaam badan oo dheeraad ina way noola timaadaa labadoodinaba ilaahay rasuulkiisa waa laga qaadanaya wabilahi tacaala tawfiiq sala allahu wasalam qaala almusanifu raximah llahu tacaala qaala ay ilqaa'il fadkur sunata nusikat bisunati siwaa hada faqultu lahu aلsunan الnaasikaة wاlmansukaة mufaraqaة fi mawaadiciha wain ruddat qaalat waxaan kusoo dhex jirnay xiwaarkii ama e, su-aal iyo jawaab isdhaafsashadii labadii imaamkii iyo tilmiidkiisi ninkii tilmiidka ah wuxuu yihi markaan qaala tilmiidu wuxuu yihi lilimaami shaafici fadkur waxaad ii sheegtaa sunnatan ii sheeg nebiga ka sugnaatay sunnadoo nusikhat bisunnatin sunno kale lagu nasakhay siwaa haadaa midkaan soo hor maray aanan ahayn waxaad ii sheegtay abuuri mithaal kale ama maxaan ku yidhaahdaa naasikh iyo mansuuq kale oo sunnada nabiga calayh salaatu wasalaamna ku dhex jirta miithaalkii soo hormarayna aan ahayn faqultu lahu waxaan u idhi buu yidhi imaamu shaafici asunanu annaasikatu wاlmansuuqatu sunnada wax nasakday iyo midda la nasakay mufaraqat fii mawaadicihaa mid kastaba baabkeeda yaa lagu yaqaanaa wa in ruddat haddii lasoo celiyana taacatu way dheeraanaysaa buuri wuxuu leeyahay haddii aan idhaahdo sunno kasta ee mid kale lagu nasakhay ee abwaabta kula yani ku kala firdhisan ama ha ahaato tahaara ama salaad ama iimaan ama cilm ama jihaad ama wax kasta sunanta meeshaas ku firdhisan haddii aan idhaahdo aan ka raadina naasikh iyo mansuukh waxay noqonaysaa buu leeyahay hala soo wado keen haddii la yidhaahdo taalat macnaha miithaaliyaalkii wixii way badnaanayaan ee maxaad u jeedaa qaala marka tilmiidkii wuxuu yihi fayakfii minhaa waxaa kaafinaye bacduhaa waxaa un muhim ah saan u ogaado inay jirto miithaalkaas keli unbaad maanta ku celcelinaysaaye inay amhilo kala jirto waxaan rabi lahay buu yidhi inaad ii badashid baan rabi lahay marka fayakfii minhaa bacduhaa gibigeedoo dhan looma baahnay qaar baa kaga filan ee fadkurhu sheeg mukhtasaran asoo la gaabiyey bayinan cad shay mukhtasar ah laakiin qasadkii loo lahaa sidii laga rabay uu bixinayo u oofinaya ii sheeg baan iyuu yidhi faqultu waxaanu ihi buuri akhbaranaa maaliku can cabdillaahi bni abi bakri bni muxamed bni camri bni xasmin can cabdillaahi bni waaqidin can cabdillaahi bni cumara qaala nahaa rasuulu llaahi ilaahay rasuulkiisa waxau reebay can akli luxuumi daxaaya daxaayadii ama udxiyadii hilibkeedii in la cunow nebiga reebay bacda halaain saddex maalmood kadib udxiyada طabcan waxaa la yidhaahdaa wixii la gowraca yomka yowma alcaashir min shahri dilxija udxiyataasaa la yidhahdaa maalintaas ilaa ayaamu tashriiq saddexda maalmood oo ku xigto in la gowraca way fiican tahay marka afar maalmood bay muddo ahaan u leedahay yowma alcaashir oo maalinka eeba loo yani asalka u ah iyo saddexda maalmood ayaamu tashriiq ku xigto yay waktigeeda ay tahay udxiya marka waxaa la yidhaahdaa binisbati ligayri اlxaaji ninka xaajiga wuxuu gowracayana waxaa la yidhahda hadi baa la yidhaahdaa marka waxaa la yidhaahdaa maalintaas dhiig la daadiyo wax ilaahay loogu dhowaado oo dhiig la daadiya maalinkaas kaga fiican ma jirto waxaa weeyaan waa cibaado aada u qiimo badan ninka xaajiga aan ahayn aa loo jiday adigoo dhulkaan iska joogtid yaa haddii aada doontid inaad udxiyo samaysid bisha dilxija markay gasho yaa inaad tin iska xiirtid ama aada ciddi iska jartid ama waxa aad isku samaysid oo dhan baa mamnuuc kaa ah waxaad isku shamahaysaa kaannaka adigoo muxrim oo kale ah maadaama aada baniyeysantahay inaad wax gowracdeed intaasaad ka dhaafaysa maalinka caashirka markii la joogo yaa markaa waxaad samaynaysaa eh, aada wax gowracaysaa kadib baa wixii ay kuu bannaan tahay in aada samaysay in gowrac marka waxay noqonaysaa kaannaka muxrim bilxaji oo kale wax lamid ah oo dadkaas xujaajta aada mashaacirtooda marka ilaahay baciid maaha inuu ku xisaabo ajir aada u weyni badan oo ninkaa intuu leeyahay aada leedahay marka ayadana waxa weeyaan waa sunno aada u qiimo badan nabiga calayhi salaatu wasalaam kama tegi jirin ilaa daraja ay ka yihaahdaan bacdu alfuqahaa nin kastoo awoodba u leh ee maalinkaas inuu gowraco awood u leh inuu gowraco waajib ku ah لأnna waxa weyaan masaakiintaas iyo mashaacirtaas maalinkaas in la muujiyo loogu talagalay walidaalika waxaa layihi markii muslimiinta ay u arki jireen inay waajib tahay yaa abubakrin iyo cumar ay ka tageen baa layihi udxiyada inay gowracaan iska dhaafeen ayagoo dadka tusinaya inkastay wanaagsan tahay laakiin saan waajib looga malaynin in laga tagayaa haboon walidaalika ninka markuu imaam yahay oo ay ummadda ku dayanayso waxyaalaha waajibaadka iyo sunnada ina dadka loo kala saaro rabaa oo wixii sunnada marka qaarkeed laga tago maalan ka soo qaado waxaa la yidhaahdo qunuudka oo kale salaada subxeed markii la qanuuday waa haddaan ban xataa calaa qowli man yaquul inahu haabit waana qowl ahaan daciif weeyaan ninka imaamka waxaa la rabaa inuu qunuudka marka qaarkeed inuu ka tago liannahu dad baa waxay u arkaan inuu ragcada uulaa iyo ragcada labaad iyo qunuudka inay isku darajo labadoodii ducadii bacda salaati subxi oo maalan bada bacda salawaat ducada lala imaanayo xataa haddii aan idhaahdo waaba mashruuc qole siday qabaan oo kale walow maa fiiha daliil laakiin ninka inuu iltizaam ku sameeyo lama rabo sida ummadda loogu caddeeyo waxaan waajibka ahayn oo kale marka qaarkood in laga tago ay dadkiia maxaa looga tegi isweydiiyaan markaasaa le waa shay sunna waa laga tegi karaa dadka in loo caddeeyo say ariiq ugu noqota markaas shaygan hadduusan jirin oo daliil uusan lahayn siya marka dambe ay u fududaato in looga tago laakiin waxaa aada u arag mar keli in laga wada tagayaa aada u adag marka ina tadaruj loo sameeya saas bay u fiicanta marka hadda acmaalkaasoo aada sunno u ah iyo abubakrin cumar ay ka tageen baa la yidhi ayagoo ula jeeda inay dadka ogeysiiyaan inaysan waajib ahayn marka waxyaalo badan oo annaga aan cibaadaad aan samaynaan jirto oo daliil aan loo haynin marka ummaddii hal mar lagama gudbin karo laakiin waxaan rabaa marka hore in loo bilaabo in habeenaka qaarkeed aad wixii ka tegtid si ay marka dambe ay u noqoto eh, haddii laga taga dadka ay isweydiiyaan horta waxay tahay la ogaado aada bay u fiican tahay marka yani ma aha qofka wuxuu u nool yahay inuu sida xaqa qaato sidaas baa haboon ayib qaala cabdullaahi bnu abi bakrin wuxuu ihi fadakartu dalika waxaan u sheegay licamra gabadha camra la yihahdo camra binti cabdiraxmaan baa la yidhaahdayo waa gabadha caa-isha axaadiiteeda dhan mukhtaska u ah raawi kasta wuxuu leeyahay nin lagu yaqaano cilmigiisa dadka usoo guuriyo maala cabdullaahi bnu cabaas oo kale akaru man naqla canhu lcilma cikrima weeyaan iyo taawuus iyo waxay la mide caaisha cilmigeeda waxa soo guri waxaa ugu badan camra yaa ugu badan abu hurayra akharu ruwaati canhu waxaa weeyaan saciid ibnu musayab liannahu gabadhiisuu ka qabay sida la ogyahay marka camra waxaa weeyaan waa gabadha lagu yaqaano caaisha waa taabiciyad weeyaan gabadha lagu yaqaano marka in caaisha cilmigeeda ay soo guuriso taas weeyaan fa caaisha waxay tiriye sadaqa nabiga calayhi salaatu wasalaam wou naga reebay in hilibkaas saddex maalmood wax ka badan la haysto ulajeedadii waxa waaye intii saddex maalmood ama inka yar intii kuugu filan ka qaado inta kala sadaqayso ee saddex beri ka xagga ay kugu gaareen macnihii saas waa samictu caaishata baan maqlay bay tihi taquulu dhahayso dafa naasun baa yimid oo min ahli اlbaadiyati ka mid e eh, xadrat اladxaa markii adxadii oo ama udxiyada ay timid bay yimideen dad baadiye ah yaa yimideen dafiga bimacnaa waxaa weeyaan dadka geedidooda ay aada u gaaban tahay oo duruuf adag ay iska haysato oo marka aan aada safarka u geli karin ee socodkooda gaaban yahay marka markay maqleen nabigi saxaabadiisa yaa yaa ciidul-adxaa ku jiro marka waxay dareemeen xoolo badan in la qalay marka waxay ka yimideen baadiyihii iyo tuulooyinkii ayagoo magaaladaas maalmahaas inay caloosha soo qoystaan oo hilibkaas iyo maraqa wax laga cunay wax soo doonto marka dafa naasun baa yimid oo macnaha min ahli lbaadiyati xadrat aladxaa markii udxiyada la joogay waqtigeeday yimideen fii zamaani nabiyi sala allahu alayhi wasalam faqaala nabiyu marka wuxuu ihi dadkii markii uu arkay inay gaajaysayin dhibaato ay hayso yaa wuxuu doonay dadkaan xoolaha gowracay in ay wax ka qaataan yaa wuxuu ihi markaan idakhiruu kaydaysta oo meel dhigta yani waxaa loo jeedaa luxuuma aladaaxi yani xoolihii la gowracay hilbkoodii kaydaysta oo meel dhigta lialaain watasadaquu bima baqiya inta soo hartayna dadkii hala sii marka waxa weeyaan hilib badan ilaan meeshii faranjeer iyo meel iyo wax la gishta ma laha hilibkan inta kugu filan saddex maalmood neefka qaarkiisiyaa laga yaabaa marka waxay noqotay intii kale ciddii u baahnayd oo dhan oo dadkii baadiyihii wixii ka yimid oo dhan in ay wada gaarto marka xikma oo nabiga calayh salaatu wasalaam dadkaasay ku gaarto ula jeeday qaalat waxay tihi markaan falamaa kaana bacda dalika markii sanadkii laga soo gudboo sanadka lala gaaray yaa qiila waxaa layidhi yaa rasuula allahi ilaahay rasuulkiisiiow laqad kaana annaasu dadki waxay ahaayeen yantaficuuna bidaxaayaahum xoolaha ay gowracani ku udxiyaystaan kuwa ku intifaaca bay ahaayeen ayib say ugu intifaaci jireen yujmiluuna waxay dhalaali jireen minhaa min aladaaxi alwadaka yay dhalaali jireen macnaha cadiinta iyo shuxuumta waxaas weeyaan wayatakiduuna waxayna ka samaysan jireen alasqiyata waxyaalaha dadka ay biyaha ku qaataan maqaaraha waxaa laga samaystaa qumbaha iyo waxyaalaha subaga ama lagu shubto ama maxaanku ihahdaa biyaha xataa lagu qaato wadaanta xataa waa laga samaysan jira marka waxay leeyihin ilaahay rasuulkiisiiyow odxeedaadaan waan ka faa'iidaysan jirnay oo macnaha cadiintooda yaan dhalaala jirnay oo marka waxaa lagu samaysan jiray ama waxa lagu fainuusta ha lagu samaysto ama xerkooyin ha lagu lagu subko waxyaalo badan baa lagu samaysan jiray iyo maqaarihii oo laga samaysan jiray asqiya oo waxyaalaha biyaha iyo wax lagu qaato marka maadaama adigana aad tiri saddex beri wax ka xageeyo wax udxiyadii ku saabsan lama haysan karo maqaarkeedii in la haysan karin cadiinteedana aan la haysan karin iyo subagii wixii laga dhalaaliyay macnihii saasi kalaamkii nebiga calayh salaatu salaam uu noqonayo hilibkii ma ah xataa maqaarkii bay eh, ay ka noqdeen ixraaj inay ku qabato faqaala rasuul llahi wuxuu uri wamaa daaka yani maxaa ku jaban wamaa daalika arrintaas maxay tahay oo haddaad saas samaysiin maxaa dhib ay leedahay aw kamaa qaala raawigaa yidhi qaaluu waxay yidhi yaa rasuula allahi nahayta waxaad reebtay can imsaaki luxuumi daxaayaa xoolihii oo udxiyada lagu sameeyey hilbahooda in la haysto yaad reebtay bacda alaain marka seen ugu samaysan karnaa maqaarihii iyo cadiintoodii seen wax ugu qaban karnaa marka qaala rasuulu llahi wuxuu ihi inamaa nahaytukum waan idinka reebay min ajli daafati jamaacadaas idiin timid awgeeda allatii dafat jamaacadii timid xadrat aladxaa markii odxiyada la joogay quuladu yimideen awgeedaan idinka reebaye hadda miya fakuluu cuna watasadaquu sadaqaysta wadakhiruu kaydaysta wax hartaa meel iska dhigta ee arrinta markii hore aan idinka reebay duruuf awgeed bay ahayd laakiin hadda markii duruuftii ay tagtay oo nicmadii ay timid xoolihiinna waxaad rabtaan ka cuna udxiyadaadi wax waa ka cuni kartaa markaas waxaa kaloo kuu bannaanaa lagu leeyahay waxaad rabtay ka sadaqayso haddaad rabtin meel ka dhigo marka xadiidkaas waxaa weeyaan in kii hore la nasakhay nabiga calayhi salaatu wasalaam ciladii markay zuushayna uu baneeyey yaa ka cad marka axaadiidiiba weli wada أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال wuxuu ri شhهدت العيid معa علي بن أبي طالب علي بن أبي شhهدت waxaan xaadiray buu ri alciida ciiddii baan xaadiray maca caliy bni abi aalib markuu khilaafada haystay yaa salaad ciid marka la joogay yaan xaadiray buu yidhi fasamictuu yaquulu asoo dhahaan maqlay khudbadii laa ya'kulanna axadukum axadkiina yowsan cunin min laxmi nusukihi hilibkuu ku cibaadaystay nusuk waa cibaado weeyaan oo udxiyada gowricitaankeeda loo jeedaay bacda halaatin saddex maalmood kadib hilibkiisa yowsan waxba ka haysanin marka hadalkii waxaa u cad caliyu bnu abi aalib wuxuu wariyey markii nebiga u dhintay ee asiga khilaafadiisa bacda mowti nebiy waxaan ka yareen akar min hamsa وacishriin sana yaa wuxuu leeyahay dad yahabow inaad hilibkii udxiyada aad ku samayseen inaad wax ka haysataan ma idiin banaano ilaa saddex maalmood wax ka badan ayib qaala imaamu shaafiعي akhbarana الثiqaة can macmari can الzuhri can abi cubaydi can caliyin anahu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam laa ya'kulana axadukum axadkiin yowsan cunin nebigoo dhahaayaan maqlay buu yidhi min laxmi nusukihi hilibka uu ku cibaadaystay yowsan wax ka cunin bacda halaaثin saddex wax ka dambe أخبرنا بن عyynة عن إبراهيم بن maysر qاala samictu أنس بن maliki baan maqlay bur yquul asoo dhahay إnaa lanadbaxu annaga waan gowracaynaa maa shaaء allahu ilaahay waxau doono min ضaxaayaana kuwa aan udxiyada aan ku gowracno waxaan doonaan gowracaynaa ثuma naتزawadu baqiyataha intii noo soo hartayna waan u zaad qaadanaynaa ilى اlbصra intii laga gaaro marka hadda u fiirso caaisha xadiidkeedii naasikh iyo mansuuq waa laysla wariyey caliyu bna abi aalib qowluhu wa naqluhuna wuxuu ku baaqi noqday xadiidkii ahaa inaan waxba laga cuni karin anas bnu maalik cagsi caliyin weeyaan wuxuu wariyey axaadiistii yani ficilkiisa wuxuu ka sheegay in ay ku camalfali jireen axaadiidta naasikhada ah ooy hilibkaas ay qaada jireen ilaa basra basre iyo madiina waxaa loo soconaa toban maalmood markay ugu yar marka in ay ay hilibkii udxiyada ahay inay meel dhiga jireen oy qaada jireen ay daliil u tahay marka axaadiid waxaa weeyaan mukhtalifa ah qaarna mansuukhay wariyeen qaarna naasikhay wariyeen qaarna labadoodii bay isku wariyeen marka u fiiri hadda musanifka wuxuu rabaa axaadiidaas inuu cilaaj ku sameeyo qaala shaaficiy uri fahadihi اlaxaadiiu axaadiidan ayada tajmacu macaaniya macaani badan bay kulminaysaa minhaa waxaa ka mid eh ana xadiida caliyin caliy bna abi aalibin radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam fi الnahyi you ahaaday ana xadiida caliyin can الnabiy uu ka wariyay fi الnahyi in layska reebay can imsaaki luxuumi daxaaya udxiyadii hilibkeedii in la haysto bacda halaaثi wa xadiida cabdillaahi bni waaqidin mutafiqata mutafiqaani can الnabiy salى اllahu alayh wasalam waxaa weeyaan icraabtaan kaaga dheelay minhaa waxaa kamide ana xadiida caliyin can الnabiy fi الnahyi iyo wa xadiida cabdillaahi bni waaqidin mutafiqaani can الnabiy khabarkii meeshaas mutafiqaani kuwa iswaafaqsan waay can الnabiy bay iska waafaqsan yihiin oo mid kasta wuxuu wariyey in ay reeban tahay in hilibkii la haysto Eh, saddex maalmood wax ka badan cabdullaahi bnu waaqid waxa weeyaan xadiidkii hore aan ka bilownay oo cabdullaahi bnu cumar ahaa yuu cabdullaahi bnu waaqid u jeeda waxaa fiicnaan lahayd inuu yidhaahdo xadiid cabdillaahi bni cumar liannahu cabdullaahi bni cumar waxay ahayd nebiga waxau reebay nahaa rasuulu can akli luxuum الضحاayا baعda ثaلaaثin saasuu ahay marka xadiidka cabdاللaahi بن cmar ou cabdاللaahi بن waaqid ka wariyey iyo xadiidka عalي بن abi طaalib labadaas waxay caddeeyeen inaan la haysa karin udxiyadii hilibkeedii saddex maalmood kadib xadiidka cabdالlaahi بn cmar markii la sheegay caaisha xadiidkeedii weli lama gaarin ayb marka sidaa daraaddeed wuxuu ku leeyahay minha ana xadiida caliyin cali xadiidkiisa can الnabiyi fi nahyi can الnabi laga wariyay oo fi nahyi can imsaaki luxuumi daxaaya daxaayadii hilibkeedii oo la haysta la iska reebay bacda halaaثin iyo wa xadiida cabdillaahi bni waaqid oo asna fi nahyi can imsaaki luxuumi daxaaya wa xadiid cabdillahi bni cumara fiicane mutafiqaani can الnabiy sal اllahu alayh wasalam nebiga way iska waafaqsan yihiin oo hal meelay isla raaceen wa fiihimaa labadaas xadiid waxaa ku sugan dilaalatun caddayn calaa ana caliyan samica annahya inuu maqlay min annabiy sala allahu alayh wasalam wa ana nahyana balaqa inuu gaaray cabdallaahi bna waaqidin cabdallaahi bni cumar inuu gaaray yaa noo cad buu yidhi ayib wa dilaalatun caddayn kalaa ku sugan calaa ana ruksata ruksadii oo nahyiga la ruqseeyey ruksad min annabiyi sala allahu calayhi wasalam ka ahaatay lam tabluq caliyan ma gaarin walaa cabdallaahi bna waaqidina ma gaarin walow balagathuma aruqsatu ruqsadaas hadday gaari lahayd maa xadahaa ma sheekayn lahayn oo ma wari lahayn binahyi nahyigay leena haddiiba la nasakhay mayna wari lahayn laakiin waxaa u caddaatay nebiga inuu macnaha shaygu reebay inuu ogolaaday maba soo gaarin wa ilaa shay markii hore nebiga uu diiday haddana gadaal ou ka ogolaaday ma ayna ku baaqin lahoqon lahayn mana warin lahayn wax horo oo laga soo tegay labadooda ma ayna wari lahayn laakiin waxaa noo caddaatay you leeyahay inuusan ruksadan oo naasikha ah in cali iyo cabdillaahi bni waaqid uusan gaarin walow balagathuma aruksatu ruqsadaas nabigo ogolaashada hadday gaari lahayd maa xadaaa binahyi ma ayna sheekayn lahayn wanahyuna mansuuqun weeyaan maa xadaaa binahyi ma ayna sheekayn lahayn walxaal annahyu mansuuqun ou yahay nahyigana uu mansuuq ou yahay oo wataraka ayna ka tegi kama ayna tagteen alruksata ayna kamana tagteen wاruksatuna naasikatun ayadoo ah wاnahyuna mansuuqun ou yahay wuxuu leeyahay haddii caliy bn abi aalib iyo cabdullaahi bni waaqid oo tilmiidka cabdullaahi bni cumar ah haddii u ay ahaan lahaayeen kuwa og nabiga calayh الsalaatu wasalaam inuu ogolaaday markuu reebay kadib shay laga soo guuray mayna u laaban lahayn oo nahyigana waa mansuukh ogolaashadana waa naasakh marka shay la nasakhay ma ayna wari lahayn buu leeyahay wanahyu mansuuqun wa tarakaa waxay ka tegi lahaayeen wa tarakaa ay ka tagaan ma dhici lahayn alruksata ay ka tagaan walxaal alruksatu manaasikatun ay tahay ruksado wax nasakday lagama tegi lahayn wanahyuna mansuukhun ou yahay ma ayna wari laheen ruksadiii oo ogolaashadii ahoodo wax nasakhdayna kama ayna tegi lahayn maxaa yeele laa yastaqnii nasaamicuhu ninka wax maqlay kama kaaftoomi karo can cilmi maa nasakhahu nahyigaas wixii nasakhay ogaashadiisa kama tegi lahayn buu yidhi ayb marka taas waxay tahay wuxuu ku cadday musanifka caliyu bna abi aalib iyo ciddii kale inaysan ogaanin nabiga calayhi salaatu wasalaam nahyigii ka hore kadib inuusan reebin inuu ogolaanin ma ogaanin buu yidhi wabitaali waxay isaga baaqi noqdeen nahyigii horo oo nebiga markuu dhinti kadibay waxay leeyihiin xoolo laga udxiyaystay lama hayso karo saasay leeyihiin ayib wa anas bni malikin anas ibni maali qowlkiisa ou yidhi kunnaa waxaan ahayn nahbitu kuwa lad yani la dego oo macnaha la aado biluxuumi daxaayaa xoolaha la gowracay hilbahooda albasrata ulama degi jirin oo jirinoo basrama basraan la aadi jirnay dheh kunnaa waxaanan waxaan ahayn nahbitu kuwa la dego oo macnaha la aado biluxuumi daxaayaa albasratan la aadi jirnay yaxtamilu waxaa suuragal e markaan wa qowlu anas bni maalik kunaa nahbitu biluxuumi daxaayaa albasrata ou yidhi yaxtamilu waxaa suuragal e an yakuuna anasun inuu yahay samica ruksata nebiga ruksadiisa oo xoolihii in layska hayso karo ou ruksay inuu maqlay oo walam yasmac innahya qablah nahyigii ka horrayna ousan maqlin ee kii dambo ou iska haystay oo marka fatazawada hilibka ou qaatay biruksati bisababi ruksati rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa ogolaashadii sababteeda uu hilibka u qaatay walam yasmac nahyan reebitaankiisana ousan maqlin ee middaas waa suuragal buuri waxaa kaloo suuragale eh samica aruksata wanahya inuu maqlay reebitii horo nabiga ilaahay eh, nebiga uu ka reebay ummadiisa haddana uu maqlay ogolaashadii oo fa kaana nahyu reebitaanka ou ahaaday mansuukan mid la nasakhay oo falam yadkuru ousan sheegin anas maadaama xadiidkiisa ou yidhi annaga luxuuma aladaaxi haddaan gowracanno iska dhaaf meel aan dhigane basran xataa waa u qaadan jirnay marka waxaa dhici karta buu yidhi laba xaala midkood inuu anas xadiidkii horeo nabiga ou reebay ousan maqlin ee kii naasikha ou maqlay naasikha uu ku camal falay oo kii horeba sheegin iyo inuu yidhi labadoodii inuu isla maqlay ee ou leeyahay mid la naskhay maxaad ka warinay xadiidkii hore